alfatxi fatxigii ka gadaal intaan maka la furan dadka muslimiinta waxaa waajib ku ahaa qofkii reer maka ah inuu inta maka ka hijroodo madiine aado sababkuna wuxuu ahaa maka waxay ahayd daarulkufri meel gaalnimo xarun gaalnimo gaala haysatay aheed marka markii ilaahi weynaa subxaana wa tacaalaa maka gacanta muslimiinta soo geliyey kadib waa dhammaatuu ihi nabigu sala allahu calayh wasalam hijro laga haajiro maka oo madiine loo haajiro waa dhammaatay taas laa hijrata hijro min makata laga haajiro ilaa madiina loo haajiro waajibatu mid waajiba ma ahanin bacda alfatxi fatxigii ka gadaal waa dhammaatay taas xadiiskaas culammada muslimiintu marka waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanaa magaalada maka almukarama weligeed dambe gaalo gacanta u gelimey maalinkii nabiga sala allahu calay wasalam uu furtay maalinkaas siday u noqotay daarulislaam dib dambe weligeed inta islaamnima jirto daarulkufri u noqonmay maxaa yeelay hadday daarulkufri noqoto waajibay noqonayd in laga haajiyo nabigaana sheegay sala allahu calay wasalam hijro laga haajiro mako oo madiine loo haajiro waa dhammaatay waa dhammaatay taas marka macnaheedu waxay tahay weligeed dambe noqon mee daarulkufri saas wey macnuhu walaakiin jihaadun wa niya macnaheedu waxay tahay walaakiin taxsiilu hawaabi ajar iyo hawaab in la soo xasiliyaa jihaadu wa niya jihaad iyo niye ayuu ahaaday awal ajarkii lagu helayey in maka laga hijroodo oo madiine loo hijrooda waa dhammaaday kaas laakiin waxaan dhammaan oo ajarkii lagu helayaa niyo la niyaysto jihaad iyo in gaaladii lala jihaado taasa ajarkii lagu helaya walaakin jihaadu waniya walaakin taxsiilu hawaab ajar in lasoo soo xasiliyo jihaadun jihaad ayuu ahaaday iyo waniya labadaasaa jiraan oo baaqi noqona wakadaalika culummada muslimiintu waxay ku ijmaaceen magaalooyinka kaloo gaalada in laga hijroodo oo loo hijroodo magaalo muslim ayaduna ilaa qiyaamu saaca waa sharci waa taaganta magaalooyinka buldaanta gaalada in laga hijroodo oo loo hijroodo magaalo muslim ayaduna ilaa qiyaamu saaca waa sharciyo waa taaganta marna waa sunno marna waa waajib xaafid ibnu kaiir raximahu tafsiirka suuratu nisaa ina aladiina tawafaahum lmalaa'ikatu daalimii anfusihim aayaddaas markuu sharxaa wuxuu yidhaahdaa qof kasta oo magaalo gaalo jooga laba shardi haddii la helo inuu hijroodaa waajibay ku tahay hadduu hijroo diidana dembi iyo cadaabu ku mudanaa wey macnaheedu laba shardi haddii la helo shardiga koowaad qofku waa inuusan diinkiisii khiyaar u lahayn oo usan khiyaar alla u xaaridi karin waddan gaalaba ha joogo ee diintiisa hadduu khiyaar u leeyahay haajiriddu waa sunne waajib kuma ah waa sida fiicnaanta badan marka laakiin shardiga kood waxa weye inaan loo ogolayn inuu si khiyaara ilaahay u caabudo shardiga labaadna waxay tahay waa inuu awood u leeyahay beledkan gaalada inta ka tago beled muslim uu tago haddii aan loo ogolayn si toosaynu alla u caabudo meelu aadana uusan helaynin waajib kuma ah maxayla qofka wuxuusan awoodin alla kuma waajibin oo haddeer waxaa dhici karaa buldaanta gaalada dad u dhashay oo meeshaba ku dhashay in diintooda ciriiri la geliyo meel ay aadaanna isaga ku qofkaas uu siduu alle ku caabudi karu ku caabudaya laakiin la dhihi maayo inaad haajirtaa waajibay kuuta saamaba awoode marka labadaa shardi wey dad badan waxay u haystaan waddamada gaalada ee hadda la aado in khiyaar dadku ay ku leeyihiin diinkoodana oo xor u yihiin laakiin arrintaasu xaqiiqa ma aha waxaana og qof kasta oo meesha tegey iyo qofkii xaqiiqanimo u warsaday maxaa yeelay diinkii waxaa ka mid ah adinka iyo aqinka magaalooyinka badankooda adinka in kor laga adimo microfon kore laga adimo lama ogolo waana calaamadii muslimka lagu yiqiin intaas waxaaba ka sii daran ninku xaaskiisa iyo carruurtiisa ma xukumo ma xukumo ma ku qasbi karo diinkiina ilaashada amar kuma sii karo nin wadaad ah oo carruurtiisa geeyey aniga igu yidhi wuxuu yidhi gabar aan dhalay aan waxaa idhahda maandhayo aada u xijaabo xijaabkaaga qaado goobaha waxbarashada ku aad ragga markay dabaalanayaan ha la dabaalan marka wuxuu yidhi markii la yidhaha ya dhallinyaradu waa dabaalanayaan ardadu xagga iska istaagay waxa idhahda anugu dabaal kuma jiro waa maxaa dhacay anugu kuma jiro waa loo yeelay gabadhii meeshaan xoraad ku ma waalidkaa kugu qasbay oo ku yidhi qaado marada kaas anaana inuu yidhi maandhayo hadday ku weydiiyaan inkir waxaa tira aabba ima dhihin mara qaado dafiiri waxa la inkira wadiinka inuu gabadhiisa ninku yidhaha xijaabo cawradaad qalin waajibay ku tahay soomaa waajibkiisii uu wuxuu le maandhay hay sheegi xayr waa loo ciqaaba awood male markaasay leedahay yidhi may aabbaygu ma qasbin anaa raba waa dooqayga iyo rabitaankayga inaad la dabaalato wiilashaan ma aabbaa kuu diiday maandhayn runta noo sheeg annagaa meel kaa saarayna meeshaan maaha meeshii laysku cadidi jiray meelii laysku cadburi jiray maaha runta sheeg hadba waa lala shira hadba waa lala shira fiiri anay marka dambe i yeerinu kaala wariya maadaa yidhi gabadha marada weyn qaado ma dhihi ma dhihi ayadaa hab maadaa yidhi wiilasha lama dabaala karti ma dhihi hadda fiiri marka meeshaas ma xorriya taalla waxaan rabaa in run la sheega mota xorriya ma taalo xorriya ma taalo oh, ma taalo marka qofka haddii xorriyad uusan helaynin koo meel uu aadana uu heli karo labadaa shardi hadii la helo waa waajib ijmaacna waa inay waajibtuu leeyihi xaafid ibnu katiir laa hijrata haajirid min makata laga hijroodo ilaa madiina loo hijroodaa waajibatu mid waajiba maahan bacda alfatxi walaakin jihaadun walaakin taxsiilu hawaabi waalkhayr ajarkii iyo qayrkii in la soo xasiliyaa jihaad wey iyo waniya waxaa baaqiya jihaad iyo niyo jihaad la niyeysto waidastunfirtum markii laydinka bixi dalbo oo jihaad inaad u baxdaan laydinka dalbo fanfiruu baxa baxa tanna waxay tahay xaafid ibnu xajar bukhaariga markuu sharxaa wuxuu yidhi xadiiska waxaa ku sugan oo laga qaadana madaxweynaha muslimiinta hadduu dad cayino oo yidhaahdo intiina wayna jihaadka u baxdaan waajibay ku noqonaydaa dadkaas haduu hadduu istinfaar caama bixiyana waa la mid hadduu yidhaahdo dhammaan ragga qaangaarka ha bixeen dhammaan fardulcaynay ku noqonayn xataa haddii jihaadku fardulkifaa'i aha markaas hadduu dad gaara cayloo intii naas jihaadka u baxana intaasuu fardulcayn ku noqona marka haddii laydinka dalbado inaad jihaadka u baxdaan baxa laakiin yaa dalbaya waa madaxweyne dadka kale hadday dalbaan waajib kugu noqon hadduusan awal si kale kuugu waajibin de hadduu si kale u waajibay sidii waajib kuugu yahay laakiin qof aan madaxweynaha ayn hadduu dalbo oo yidhaahdo u soo baxa jihaadka dalbidiisaas kuugu waajibiba dhammaanna culammadu saasay u fasireen xadiiska imaamu nawowi raximahullah wuxuu leeyahay macnaahu idaa dalabakum limaamu lilkhuruuji ila ljihaadi fakhrujuu xadiiska nabiga macnihiisu wuxuu yahay haddii imaamka muslimiintu idinka dalbo inaad jihaadka u soo baxdaan baxa oo saddexda goor oo ay fardulcaynka noqotay ka mid taha hadduu imaamka muslimiintu yidhahdo jihaad ha loo baxo waajibay ku noqotaa dadkaas rawa lbukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canh can rasuulilaahi rasuulka wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi qaala sulaymaan ibnu daawuud nabiyullaahi sulaymaan oo ah ina nabiyullaahi daawuud ah calayhim asalaam labadoodaba nabadgelyo korkooda ha ahaatee aa ah, wuxuu yidhi la aduufanna wallaahi waa ku wareegaa ho ku wareegaa ho ku wareegaa alleylata caawo calaa mi'ati mraa boqol dumar ah ow tiscin wa tisciina mraa ama sagaashan iyo sagaal haween oo xasaskiisii ah wallaahi caawan isku maraho waa u galmoonaa wey la aduufanna waxyaalaha oo carabka in lagu dhifto laga xishoodo sarbeeba loo magacaaba sidaas wey sharcigu waan ku wareegaa wuxuu la jeeda waa u galmoonaa taasna waxay ku tusaydaa ambiyada awood dheeraada ilaahay inuu siiyey boqolkaasu isku mara awood dheeraadaha rabbulcaalamiin siiyey nabiga sal اlahu alيه wasalam koob iyo toban dumara oo u qabay uu koob iyo tobankooda habeen isku maro markaasuu hal mar qubaystay marka ambiyada awood dheeraada ah rabulcaalamiin siiye awood dheeraada ilaahay siiye marka wuu ku dhaartay laaduufanno waan ku wareegayaa ku wareegayaa oo ku wareegaa alleyla tacaawa calaa miati mra'a boqol dumar ah oo tiscin wa tisciina mra'a ama sagaashan iyo sagaal dumar ah kulluhunna dhammaantood mid kastoo ka mid ah yaati wuxuu la imaanaa bifaarisin mid oo fardafuul ah dhammaan mid kastana waxay dhaleen wiil fardaha ku dagaalami yaqaan mid kastoo ka mid ah haweenay kasta oo boqolka ka mid ah waxay dhalaydaa wiil fardafuul ah oo fardaha fuula oo fardaha ku dagaalami yaqaan oo gaandhari ah ayay dhalaydaa kulluhunna mid kastoo ka mid ah yaatii wuxuu la imaanaa qof kastoo ka mid ah bifaarisin wiil fardafuul ah faariskaasoo yujaahidu jihaada fii sabiililaahi jidka alla iyo diinka koryeeridiisa taasna xaafid ibnu xajar waxaa laga qaadanaa uu yidhi waxyaalaha oo mubaaxa ah oo layskaga macaansado inay sunno noqonayaan niyada fiican daraaddeed xaaskiisi inuu u tago aa cibaado noqonayda hadduu wax fiican niyeysto wuxuu niyaystay indhahaaga aad xumaanta ka ilaalid xaaskaaga aad ka dhigtid qof dhowrsoon oo aad ilaalidid adna aad is ilaalidid intaas ajaru ku hela cibaaday noqoneen cibaaday noqoneen caruur fiicanoo saalixa ha kuu dhashuu niyaystay cibaaday u noqoneen faqaala wuxuu ku yidhi lahu nabi sulaymaan saaxibu saaxiibkiis saaxiibkaas culummadu waxay u badiyaan malag qaarna waxay ku fasiraan nin oo saaxiibkiisa oo qaarkood ay yidhaahdeen waa aasif ninkii oo nabiyullaahi sulaymaan u soo qaadi jiray carshigii balqiisa ah, qaala aladii cindahu cilmun min alkitaabi kaasay culammada gobor ku fasireen ninkii hal mar ilbiriqsi ku keeni jiray carshigii balqiisa kaasuu ahaa ay culammada yidhaahdeen laakiin culammadu waxay u badiyaan malag inuu ahaa oo la jooga ah wuxuu ku yidhi qul dheh in allah saasuu ku yidhi insha allahu dheh uu yidhi malagaa yidhi ama saaxiibkiis kalaa yidhi fa qaala wuxuu ku yidhi lahu nabi sulaymaan saaxibuu saaxiibkiis qul dheh insha allah falam yaqul ma dhihin insha allah macnaha inuusan maqlin iyo isla markiiba alla inuu halmaansiiyey labada mid ah. markiiba inuusanba maqlin iyo waa maqlay laakiin intuusan ku dhawaaqin ilaahay inuu halmaansiiyey sababtoo ah ilaahay wuxuusan doonin ma dhacaan insha allahu hadduu yidhaahdo boqolkuba waxay dhali lahayn boqol wiil oo boqolkuba fardaha ku dagaalamaan ilaahayna ma doonin inay dhashaan marka ilaahayba waa halmaansiiyeyba ma dhihin marka falam yaqul ma dhihin insha allah falam taxmil ma aysan uuraysan waa isku maray boqolkii falam taxmil ma aysan uuraysan minhuna dumarkii xaalay ka mid tahay ilamra'atu waaxidatun hal haweenayha uraysatay hal midaa ka uraysatay midaasoo jaaad la timid bishiqi rajulin nin jeexis ayaduna carruur dhammaystiran ma dhalin carruur oo naaqisoo kala jeexan jeexiisa dhasho carruur naaqisay dhasho soo ma jeedo marka halkaasna waxaa laga qaatay waxaasaan samaynaa lama yidhaah adoon insha allahu ku darin shay kasta oo aad doonayda inaad samaydo waxaa la yidhaha sidaasaan yeelaa insha allah ilaahi weynaana waaba naga reebay inaan nidhaahno waxaasaan samaynaynaa annagoon ku darin insha allah walaa taquulanna lishayin innii faacilu daalika hadaa ilaa an yashaa allah ilaah wuxuu leeyaha ha dhihin waxaasaan samaynaa berri ilaa inaad ku darto insha allahu maahani insha allahuna ku dariddeedu laba faa'iidaba waa kuu tare koow dembigiiad ka badbaade haddaadan ku darin waa dembaabi daa tiraa waxaasan samaynaa oodan insha allahu ku darin waa dembaabi xayla waa lagaa reebo nahyiya meeshaa yaalla tan labaadna markaad ku xirto mashiicada alle barakadeediiad hela ilaahay wixii inuu fudeeyaa dhacdo saddex haddaad xataa dhaarato oo tidhaa wallaahi waxaasaan samaynaa in sha allahu aad ku darto wixiina aadan samayn kafaaro lagaama rabo fiiri waa dhaarab wallaahi saasaan yeelaa in sha allahu aad ku darto wixii ma aadan samayn kafaaro lagaama rabo dembina meli marka in sha waa in qofku caado ka dhigta war kasta oo leeya waxaasan samaynaa in allahu waa inuu raaciyaa awoodda weyn ilaahay loo tiriya iyo mashiicada waa in loo tiiriyaa waxaa kaloo laga qaadana insha allahu qalbiga keliya ma kugu filna afka waa inaad uga dhawaaqdaa insha allahu afkaad kaleeda nabigu wuu dhaartay sal اlahu calيه wasalam wuxuu yidhi waladii allihii baan ku dhaartay nafsu muxamedin nebi muxamed nafsadiisu biyadii gacantiisa ay ku jirto low qaala hadduu nabi sulaymaan dhihi lahaa insha allah la jaahaduu wiilashaas waa jihaad في fii sabiililahi jidka alle caza allaa qaaliba wajalla allaa weyn fursaanan xaal ay yihiin kuwa farda saaran ajmacuuna dhammaantood waa jihaad ilahaayeen lajaahaduu wowdeeda ajmacuuna lagu tawkiidina lajaahaduu way jihaad ilahayen fii sabiililahi ajmacuuna dhammaantood fursaanan xaalay yihiin kuwa farda ku dagaalama istinahana hadalku markuu isku xihan yahay way marka laysku waafaqsan markaad tidhaahdo saasaan samaynaa horay uga dar insha allah haddii gadaal aad ka raacsido inta halmaanto mar dambe insha allah culummadu waa isku khilaafsan yihin inu wax taraan waa isku khilaafsan yihin waa dhaaratay maalan wallaahi saasaan yeelaa mar dambea lagu insha allah kaasaa tihi insha allah culummada gabol waxay leeyihiin insha allah awdaas daaban shaygii sidii yeelin kafaaradii waa lagugu leeyahy waana ku dambaabay maxaa yeele waxaa shardiga insha allahba inay hadalka hore ku xidhan laakiin ugu yaraan dembigiiyaad ka badbaadin oo haddee ha ilaahay weyna wuxuu ku leeyahay hadhihi waxaasaan samayna insha allah inaad ku darta maahan marka marka dambe lagu xasuusiiyo insha allah inaad ku darta waa laga maarmaan si aad nahyigii uga badbaado nahyigiisi aad uga badbaado in ay kafaaradii kaa badbaadaydana waa dhici kartaa oo istifnaha munqadica wax waa anfacaa nabiga sala allahu calayh wasalam markii uu yidhi geedaha magaalada maka ku yaala lama goy karo cabaas nabiga adeerkiisaa yidhi ila alidkhira rasuulka allah waxaad nooga soo istafnootaa idkhirka markaasaa nabigu yidhi ila alidkhira marka haddii lagu xasuusiyood ka dabageydo mashiicada inay wax taraydo ayuu xadiisku kutusa rawa الbukhaariyu can anas bni maalikin radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu calayh wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi addaacuunu daacuunku shahaadatu waa shahaado likulli muslimin shahaadadaasoo likulli muslimin qof kastaoo muslima u sugnaatay qof kasta oo muslim ah daacuun hadduu u dhinto waa shahiid shahaadadu waa darajo weyn oo ilahay agtiisa laga gaaro nabigu wuxuu leeyahy sala allahu calay wasalam qof kasta oo daacuun u dhinta waa shahiid shahiidka aa saddex loo qaybiyaa shahiid fi dunya waalcaakhira adduunka waa shahiid aakhirana waa shahiid waa qofka muuminkaa oo mukhliskaa oo gaalada ula dagaalamaya litakuuna kelimatullaahi hiya alculyaa oo goobta lagu dilay adduunka waa shahiid waxaa loola jeedaa ma la dhaqayo laguna tuka maaha ta la kafanaa layska aakhirada waa shahiidu ajarkii shahiidku leey qofna waxaa la shahiidu dunya adduunyada waa shahiid laakiin aakhiro shahiid maaha waa qofka munaafaqa ah ama danaha kale lahaa oo gaalada la dagaalamaya gaaladu disho adduunka mana la dhaqo lagumana tukado waa la aasa laakiin aakhiro waxba u tarin ilaa niyad fiican ma lahayn niyad fiican ma lahayn haba u tarinin laakiin annagu niyadii ma daalaca karno saas darteeda adduunyada axkaamtii shahiidka la marsiina shahiidul aakhirana waa kan aan hadda dul taaganahay qofka daacuunka u dhintaa ka mid qofka daacuunka u dhintay aakhiro wuxuu leeyahay ajarkii shahiid laakiin adduunka waa la dhaqaa waa la karfanaa waa lagu tukanaa waa sidii qof cadiya loola dhaqmaa adduunka dadkuu ku xogay daacuunkuna ma ahan shubanbiyoodka maaha ma ahan <coughs> daacuunka waa nabaro ka soo baxa jirka meeluhu u jilicsan yahay meelaha dhidida sida kilkilaha oo kale sida dhegta raadkeeda oo kale aan nabaro ka soo baxayaan markaasay qofka xumad qandhay ku qabanaya qandho kulul markaasaa qofku lalaba keena waa mataga waa miir daboolma marka dambe degdeg ana loogu baaba'aa waa xanuun aad u khatara xanuunkaana shombiyoodka iyo wax ku dhow midna maaha waa nabaro fooda ka madmadow ka soo baxaya kilkilaha iyo dhagaha raadkooda iyo meelaha dhidida iyo meelaha jirku u jilicsan yahay kadib lalabo iyo matagu keena wadnuhu waa garaaca waa dhammaana qof dadku daacuuna la yidhaha keligiisna maahane nabiga sala اllahu calayh wasalam axaadiis imaamu maalik muwadda uu ku soo saaray wuxuu yidhi ashuhadaau sabcatun siwa alqatli fii sabiili illaah shuhadada marka laga reebo qofkii goorta dagaale gaala iyo muslim lagu dilay toddoba nuuc oo kale waa shuhada toddoba nuuc oo kalea jiraan oo shuhada ah toddobadiyaa nabigu tiriyey sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi almadcuunu shahiid qofka daacuunka u dhintay waa shahiid almadcuun laba wuxuu uga dhigay wاlqaraqu shahiid qofka biyaha ku dhintayna waa shahiid biyaha ku dabaalu islaamna waa ku dhacay ama ceelu ku dhacay lagama hadlaayo qof tahriibayey oo isaguba ogaa meeshan in lagu baaba'o oo naftiisa bimeeyey kaasu haddaan ilaahay cafin sifadii ahlunaarka wey waa xaaraan qadcana badda inuu qofku ku safro laba shardi iyadoon la helin shardiga koobaad baddu markaas waa inaysan khatar ahayn oo kacsanayn shardiga labaad markabka uu ku safrayo markab caafimaad qaba oo lagu safri jiray oo lagu imaan jiro la yaqaan wa inuu ayaga labadu midna ma maahan waxun oo meesha alwaax la iskula ganaaca markaasaa la leeyahay halkaas qabta inta la tuso halkaasad qabaydaan saasaad u qabaydaan meeshaasaad u jeedaydaan saas u sii wadaan markaad xeebta tagtaan ka daate iska tuura waa alwaax meesha la laiskula harkado maahan maraakiil iyo doomo lagu safro qofka ku safraa waa qof naftiisa dilay bukhaari iyo qayrkiisna waxaa ku sugan qofka naftiisa dilaa naartuu gala waana ku waara ilaahay weyne wuxuu le walaa taqtulu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima markaa dadkaas waa dadka dadka badda ku safra ayagoo og inay halaag tahay waa ahlu naar naartayna ku waaraya saas weeye ee qofka waxaa laga hadlayaa qof biyo qaadi kara ceelu ku dhici kara badu ku talageli inuu ku dhici kara asagoo qof isqatargeliyo maata maaha qof isdilay qofka laga hadlaa qofkaan asagoon u qasdin hadduu iskaga dhaco oon asagu naftiisa inuu halaaga ugu talagelin qofkaas waa shahiid kan saddexaadna nabigu wuxuu yidhi wasaaxibu daati اljanbi shahiid qofka tiibishadow dhintaana waa shahiid tiibishada qofka u dhintay tiibishada feeraha qofkaasu waa shahiid aakhiro kan afraadna nabigu wuxuu uhi walmabduunu shahiid qofka caloosha u dhintana waa shahiid uurweynaada ku dhacay calooshaad dibirtay marka waa shahiid qofka caloosha u dhintaa kan shanaad nabigu wuxuu uhi walxalaqu shahiid qofka gubtaana waa shahiid qofka gubta waa shahiid dad badan hadda meeshan dadka muslimiinta ku gubtay kayraa loo rajaynay nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam kan lixaad waladii yamuutu taxta alhadmi shahiid qofka dhismuhu ku dumaana waa shahiid dhismana hadda dadka gabalna waa gubtay dadna dhismaaba ku dumay qofka dhismuhu ku dumo waa shahiid kan toddobaad wاlmarأaةu tamuutu bijumcin shahiid haweenayda isku dhimata uuray lahaad waa isku dhimata ilmihii caloosha ku jira shahiidad wey waalmar'atu tamuutu bijumcin haweenayda dhimata ayadoo ilmihii caloosha ku jiraan shahiidatun waa shahiida marka todobadaasuba waa shuhada riwaayadaha gabadhahaya mufasa midda umushe umul raacata waa shahiidna waa jiraan marka muwadda imaam maalik ku wariyay waana sugan yahi rawa الbukhaariyu can اlbaraa baraa wuxuu bukhaari ka wariyay radi allahu canhu qaala baraa inuu yidhi ra'aytu rasuul allah rasuulka ilaahi ayaan arkay salى اllahu calayh wasalam yowma alaxzaab maalintii axzaab oo dagaalkii axzaab ee gaaladu soo bahaysatay ee madiine ay ku soo duuleen yanqulu xaal uu nabigu qaadayo aturaaba caradi tarajaygii ama dhufayskii wax ka qodayay nabigu tarajaydii magaalada lagu wareejinayey uu wax ka qodaya caradiiu qaada waa rasuulkii alle taasna waxay tusaydaa imaamka muslimiinta ama madaxweynaha muslimiinta jihaadka inuu wax ka galo shaqada isagiiba wax ka qabto waxay ku tusaydaa tawaaduca nabigeena suuban sala allahu calay slam tawaaduciisa yanqulu xaalu qaadayo aturaaba carrada walxaalu carrada qaadayaa qad waaraa uu qariyey aturaabu caradii bayaada badnihi calooshiisa cadaankeedii calooshiisii ciid ayaa ku rogantay taasuna waxay tusay qofka marka uu shaqo qabana inuu u tafaxayto maxaayaele calooshii waa bannaaneed maruu ku xihana inta cawrada cawrada ninkana waa maa bayna surati warukba xudunta iyo labada jirib intaas u dhaxaydo weeye marka inuu intii kaleeto uu u diyaargaroobay shaqo oo uusan shaati wadanay ku tusin iyo qamiis midnaba marka caraa qariday calooshii caraa qariday marka caloosha raggu cawro maaha xudunta wixii ka koreeya cawro maaha day cawra hale nabigu waa qari laha walxaal ayuu ciidda qaadayay yaquulu nebigu uu leeyahay lowlaa anta mahtadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa faanzil isakiinata calaynaa wahabbit alaqdaama ina alulaa qad baqow calayna idaa araaduu fitnatan abaynaa lowlaa anta lowlaa hidaayatuka ilaahayow adiga hanuunintaadu haddaysan jiri lahayn hanuunintaad adiguna hanuuniday haddaysan jiri lahayn lowlaa anta lowlaa hidaayatuka iyaana hanuuninta aadna hanuuniday haddaysan jiri lahayn mahtadaynaa ma aanan hanuunin walaa tasadaqnaa waxna ma sadaqaysaneen walaa sallaynaa mana aanaan tukanin marka fadliga waa in ilaahay loo tiiriya qofka waxaa la rabaa daacada iyo iimaanka iyo kayrka ilaah ku waafajiyey inaadan xooggaaga iyo xeeladaada u tiirin iyo awooddaada ood rabbulcaalamiin u tiirido nabigu ilaahaybu u tiiriyo fadiiladii oo dhan fa anzil isakiinata xasilooni ilaahay ou ku soo deji calaynaa korkeena xasil oo argagax iyo walbahaarka ilaahu naga ilaali faanzil sakiinata xasilooni ilaahay ou ku soo deji calaynaa korkeenna wa habit ilaahay ou sug alaqdaama cagaha in laaqaynaa haddaan gaalada la kulanno gaaladiia soo socota a la sheegay gaalada markaan la kulanno ilaahay ou anan carar ilaahay ou na sug inal ulaa kuwaas gaaladaa qad way ku gardaroodeen calaynaa korkeenna waa nagu gardaroodeen gaalo idaa araaduu markay doonaan fitnatan gaalnimo iyo baadi fitna waa alkufru wadalaal gaaladii hadday doonaan inaan gaalowno inaan baadiyowno diinka ka tagno abaynaa waa diidnay ma yerin ma yerin islaamnimadeenaan ku mitidayna rawa albukhaariyu can abi saciidin alkhudriy radia allaahu canhu qaala abu saciid wuxuu yidhi samictu nebiya nabigaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaale uu leeyahay man saama qofkii sooma yowman maalin fii sabiilillaahi jihaad isagoo ku jira oo laba cibaado isku dara isagoo laba cibaado isku daray jihaadkii oo cibaadaa iyo soomkii oo cibaadaa qofkii labadaas hal maalin isku dara bacad allaahu allah wuu ka fogeeyaa wejhahu wejigiisa cani naari naarta sabciina khariifan toddobaatan sano khariifka waxaa la idhahdaa dayrta xilliga aan hadda ku jirno xilli roobeedkaan aan hadda ku jirnaa la idhaha khariif xilliga ku xigana shitaa'a la idhahdaa diraacda ama waxa weeye jidaalka soo socda kaasna shitaa'a la idhaahda midka ku sii xigana rabiica la yidhahdo guga ah kan ka dambeeyo xagaagana sayf ah la afartaas xilli weeye marka tan khariif weeye khariif waa dayrta laakiin hadda dayr loolama jeeda sanadkii oo dhana loola jeeda labayo tobankii biloodaa loola jeedaa maanta marka qofku hal maalin isagoo jihaad ku jira hadduu soomo toddobaatan sano intii loo socdaa naarta alla ka fogeeyey maxaa yeele laba cibaadoo waaweyn uu isku darsan laba cibaadoo waaweyn laakiin culummadu waxay yidhahdaan waxaa shardi ah marka qofka mujaahidkaa soomayo waa inuusan jihaadkii ka daciifayn haddii unta tabar dhigo uusan cadowgu celi kari waxaa uu ajar badan inuu afuro inuu afuro raw الbukhaariyu can zayd bni khaalid radia allahu canhu ana rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اllahu calayh wasalama qaala wuxuu yidhi man jahasa qofka diyaariya haasiyan qof duulaya fii sabiili اlaahi jidka alle faqad hazaa waa duulay qofkaas qof duulaan aadaya qofka diyaariya diyaarinta waxay tahay wixii uu dagaalka ku aadi lahaa inaad siido hubkii iyo saadkii iyo dhaqaalihii uu ku bixi lahaa ayaad siida hubkii dhaqaalihii sahaydii qofka qof mujaahida dira asaguna waa jihaaday waa la ajar egi man jahasa qofka diyaariya haaziyan laakiin fiiri fii sabiili llahi yaa shardiya fii sabiili llahi waa laba shardi qofka cidda uu la dagaalama waa inay tahay ciddii allaah amray in lala dagaalamo jihaadkii sharciga ah waa inuu yahay daad haddee meelan jihaadkii ahayn aad qof u dirto dembigaad la leeda dembigaad la leeda waxaa la rabaa dagaalkii allaah amray oo dadka alla yidhaah lala dagaalamo inay yihiin dadka u dirayda tan kalena waxa weeya litakuuna kelimatllaahi yagciya waa in loo bixiyo aduguna xoolahaaga u bixe adugu ajarkaaga intaasaad ku heli xoolahaaga ilaahay dartiisaan u bixda diinku inuu ku kor noqdo man jaasa qof ka diyaariya waa labadii shardi oo cibaado walba ay laheyd alikhlaas walmutaabaca cibaado kastaa labadaa shardi leh man jaasa qof ka diyaariya khaasiyan qof duulaya fii sabiililaahi jidka alle ku duulaya faqad qasa asna waa duulay waman khalafa qofkii uga dambeeya khaasiyan qof duulay fii sabiililahi jidka alle ku duulay bikhayrin khayr qofka uga dambeeya faqad qasaa waa duulay khalafan macnaheedu waxay tahay dadkii uu ka tegey eheladiisii dadkii mas-uuliyaddu ka saarneed qofka uga dambeeya oo u daryeela oo waxay u baahnaayeen u qabta waxay u baahnaayeen xoola biilkii daryeelkii kawarqabiddii dadkiis ilaa qofkii jihaadka aaday qalbigiis wuxuu ku deganaan karaa camalkiina uu ku maqnaan karaa waa in dadkii looga dambeeyo ee haddii gadaalkiisii dhibaata ka jirto ma maqnaan karo marka qof jihaad aaday qofka ehelkiisa uga dambeeya ee biilkoodii iyo noloshoodii iyo daryeelkoodii uga warqabaa kan jihaadka aduu la ajar egi kaasuu la ajar egi markaas xataa culammadu waxay yidhahdeen qof qofka hadduu midna diro mid tegayna ehelkiisa uga dambeeyo ama inta diray oo asagii qabanqaabiyey uu yidhi ehelkiina anaad igu og tahay laba mujaahidu la ajir egi ah, weyn rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canhu abu hurayre wuxuu bukhaari ka wariyey yaquulu xaalu leeyahay qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man ixtabasa qofkii xidha farasan faras fii sabiililahi jihaad u xidha faras ayuu diyaariyey meeshaanu ku hayaa wax kale uguma talagelin jihaad fii sabiililahi diinka alle koryeelidiisa in loogu dagaalamo man ixtabasa qofka xidha farasan faras fii sabiililaahi jihaadna u xidha iimaanan rumaysnaan uu rumaysan yahay daraaddeed bilaahi allah wa tasdiiqan iyo rumaysnaan uu rumaysan yahay biwacdi ilaahay ballanqaadkiisa ilaahay buu rumaysay qofku waa muumin ballanqaadka ilaahay ballan ballanqaadoo jihaadka ajar badan ku ballan qaadayna waa rumaysan yahay qofka nuucaas yeela fa ina shibacahu shibac waa waxa uu ka dhergaayo farasku fa inna shibacahu faraskaasu wuxuu ka dhergaa wa riyahu iyo waxa uu cabayo riyagana waa biyaha uu cabayo fa ina shibacahu farasku wuxuu ka dhargaa wa riyahu iyo waxa uu cabaa wa rawthahu iyo digada faraskaas digadiisa wa bowlahu faraskaas kaadidiisa fii miisaanihi qofkaas miisaankiisa loo saaray yooma qiyaamada xataa intuu dhigay dhigay waa la soo qaada taasna waxay ku tuseen aakhiro miisaana acmaasha la saaraa daacadii qofkuu sameeyeyna wax miisaanka la saari karaa ilaahay ka dhiga ilaahay baa u bedelaa wax miisaan la saaro marka wax alla wuxuu cunto siiyey faraskaas ama doog uu cunay iyo biyuhu caday iyo waxa weya digadii uu dhigay iyo kaadidii kulli inta loo soo qaadaa miisaanka loo saara xasanaadkiisayna ku jireen taasna waxa ay tusaydaa oo laga qaadanaa fardaha in la waqfi karo waxyaalaha oo manquulka oo aan ahayn maguurtada waa la waqfi karaa haddii nacfigoodii la isticmaalayo shaygiio baaqiya marka waxyaalaha manquulka gaadiidka waa la waqfi karaa ajar badan oo weyna ilahay agtiisa waa looga helaa rawa albukhaariyu can mucaadin radia allaahu canhu mucaad wuxuu ka wariyey qaala mucaad wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa radifa nabiyi nabiga mid fan saaran sala allahu calay wasalam ridfiga waxaa la yidhaah labada qofoo maaragtee mootada isla saaran mootada midka dambaa ridfi laydhah fangal kuntu waxaan ahaa ridfa nebiy nabiga mid fan saaran sala allahu calayh wasalam calaa ximaarin dameer dameerkoo yuqaalu lahu laydhaha cufayr dameer oo la dhihi jiray cufayr oo magacaas leh fardaha iyo dameeraha magac gaar ah aa loo bixin karaa magac gaar ah sida dadka magac gaara ah loo bixiyo hadda waxaan o dhan waa rijaal mid walbaana magac gaaru leeya soo maaha dameerka adiga magac gaaraad ula bixi karta magac gaaraad ula bixee cufayr aa la dhihi jiray midkaan waxaa nabiga u soo hadiyeeyey boqorkii masar muqawqis boqorkaasa u soo hadiyeeyey boqorkaas muslimna ma ahayn boqorkaasa usoo hadiye gaal hadduu wax ku hadiyeey waa laga qaadan kara waa laga qaataa marka dameerkaasaan isla saarnay buu yidhi aniga nabiga sala allahu calayh wasalam aniga nabigaa isla saarnay marka waxay tusaydaa dameerka waa laba qof ama faraska ama gaadiidka laba qof way isla kori kartaa laakiin shardi waxaa in awood u leeyahy uu ku qaado hadduu dhibtoonayo ma banaana in laba la saara ma bannaana fa qaala nabiga wuxuu idhi yaa mucaadu mucaadoo hal tadri ma og tahay maa xaqullaahi ilaahay xaqiisu waxa uu yahay calalcibaadi addoommada korkooda xaalu haday ma taqaanaa mucaad ilaahay xaqa uu ku leeyahay addoommada wamaa xaquulcibaadi addoommada xaqoodana ma og tahay calallaahi alla korkiisa xaaluu xaqaas u ahaaday marka xaqa addoommada saaran oo allaah leeyahay allah ku waajibiyey addoommada laakiin xaqa allaah saaran oo addoommadu leeyihiin allah isi saaray tafadulan naxariis iyo fadli asagu uu addoommada u naxariistay labadaas xaq ma taqaana qofkaan labadaas xaq oqoonin waa nasiib daro xaqa ilaahay iska leeyahay kugu leeyahay iyo xaqa aad mudanaydo markaad xaqa ilaahay ilaalido qultu waxaan idin yidhi allaahu warasuuluhu aclam ilaahay iyo rasuulkiisa ogaal badan masaa'ilka diinigaa markuu saxaabada nabigu weydiiyo yidhahda ma taqaanaan saasay dhihi jireen allaahu warasuuluhu aclam saddex faa'iidaana ku jirta xataa hadduu yaqaano saxaabku saasuu leey saddex faa'iidaa ku jirta ta'aduban maca nebiy nabiga in laga idan qaato oon agtiisa masaa'ilka laga tuurin koo waxaad dhici karta adugu masalada waa taqaan laakiin siyaado nabigu ku daro lakin haddaad adugu sheegto inta yartaad ku gaabsee rajo la rajaynaa nabigu inuu siyaado ku daro labo barakaysi hadalka inuu asaga ku dhawaaqa la barakaysana saddex faa'iidaa marka ku jirta marka saxaabadu saasay dhihi jireen masaa'ilka diinigaa allaahu wa aclam nabigu markuu noolaana waa la dhihi jiray haddana waa la dhihi karaa bacda nebiyi saxaabadu waa dhihi jireen allah warasuulu aclam waa masaa'ilka diiniga laakiin waxyaalaha qadarka allah warasuulu aclam ma dhihi jira nabigu markuu joogay haddana ma bannaano dii lagu yidhahdaa beriir roob mada-a maxaa leedahay allah warasuulu aclamana maya ma dhihi karti rasuulku ma oga beriir roobda-inkan gabaraaba tira iyadoo baraanburayda aroos aroosyada waa laga baraanburaa waana sunno in laga baraanburo waa waxyaalaha xalaasha lagu yaqaano aroos laga baraanbura waa xalaal lama qariyo xalaal barqaa la quutaa ah, qudbasiro weeye balaayo haddaad maqasho soo ma jeedin ee xalaal barqaa la quutaa gabdhuhu inay baraanburaan gurbaan ka garaacaan waa calaamadda xalaasha lagu yaqaan nabigaana yidhi sala allahu calay wasalam faslu maa bayna alxalaali waalxaraam addufu wasaw ah, xalaasha iyo xaaraamta waxaa lagu kala yaqaan gurbaanka iyo codka gabadha cododka gabdhaha baraanburaya iyo gurbaanka ay garaacayaan waa calaamadda xalaaleed lama qarinayo soo ma jeedin khudbasirada xaal uu yaqaan iyo xaaraan indha shareeraysan xidhan jirin u xir waxa weeyaan luuqa ka sii bixi xagga aan iska soo qooranno waa taasaa soomaali waxay yidhahdeen cayaar haddaan wax ku jirin habeenkii xal loo tuma soo ma jeedi bay wanaag tahay ha habeen loo tuma ma maalin la tuma ha maalin lama tuma habeenkee la tuma soo ma jeedi marka bal fiiriya diinka iyo iyo xikmadda muslimku say isku waafaqay nabiguna wuxuu leeyahay xalaal waxaa lagu yaqaanaa codka gabdhaha iyo gurbaanka aroosyada ah, marka gabar baraanburayda nabiguna maqlay waa dhegaysanay waxay ku to baraanburkiiya la fogaaday markaasay tihi wa fiina nebiyun yaclamu maa fii qadin dhexdayda waxaa jooga nabi og waxa berri dhacay nabi wuxuu idhi laa taquul haakada hadhihin hadalkaas laa yaclamu maa fii qadin ila allah berri waxa dhacaya alla maahan cid kale ma ah, cid kale ma waxa berri dhacaya marka waxyaalaha oo qadarkaa dhacaya ilaahay baa og lama yidhi allah warasuuluhu aclam laakiin masaa'ilka diiniga allah warasuuluhu aclam aa la yidhahdaa saasay u kala duwan yihin allah warasuuluhu aclam uu yidhi ilaahiy rasuulkiisa uga ogaal badan qaala wuxuu yidhi nabigu fa ina xaq allah ilaahay xaqiisa cala alcibaadi addoommada korkooda xaal u ahaaday an yacbuduuhu waa inay allah caabudaan walaa yushrikuu bihi shay-an ilaahayna aysan wax la wadaajin masaladaas qof walba waa inay qalbigiisa ku weynaato an yacbuduuhu waa inay allaah caabudaan walaa yushriku aysan la wadaajin bihi bilaahi alle shay-an shayna shay-an waa nakiro fii siyaaqi nahy walaa yushriku laada naahiyaa waa nakiro fii siyaaqi nahyi tacumu shaygaasu malag muqaraba ha ahaado nabi mursala ha ahaado weli saalixa ha ahaado dhagax ha ahaado geed ha ahaado cid ay bannaanta ilaahay in shirka lagala dhigaa ma jirto ilaahay cid la shirkaaho ma jirto keligiisu cibaadada u daa wa xaqu lcibaadi addoommada xaqooda calallaahi alla korkiisa xaal xaqaasu ahaaday alla isagaa isi saaray anlaa yucadiba waa inuusan cadaabin man laa yushriku bihi shay-an qof aan waxba la wadaajay bal tana fiiri towxiidka qiimihiisa fiiri qof kasta waxaa la rabaa meeshaas inuu xaqiijiyo towxiidka inaad xaqiijido waa ballanqaad ma ilaahay weyna cadaab waa kaa badbaadina tawxiidkaaga xaqiiji ilaahay cidnaha garab dhigi faqultu waxaan idyuu yidhi waxaa dhaha mucaad yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo afalaa ubashiru naasa dadka miyaanan ugu bishaaraynayn dadka miyaanan ugu bishaaraynayn qaala nabigu oo macnaheedu waa maxay dadka ma u sheega ma idhaahdaa shirki qofkii beri ka noqda ilaahay cadaabi maayo saas buu sheegaa qaala nabig wuxuu laa tubashirhum ha ugu bishaarayn oo fayatakilu ay tala saartaan waxaa dhici karta dadka gabal inaysan sax u fahmin oo ay moodaan shirkiga kaliya iska ilaalin dunuubta kale ha iska ilaalin daacada alle ha ku dadaalin inay moodaan anuu shirkigan iska ilaalaa bis oo ay iska daayaan acmaashi marka taasuna waa faham qaldan sidaas daraaddeed xadiidkan waa xadiiskay culummadu u daliishadeen dadka gabal masaa'ilka aysan fahmi karin looma sheego haddii kale waa ku fidnoobaya hadda nabi wuxuu dha haw sheegi aakiru xayaatii uu sheegay markuu dhiman rabay agteeda uu sir amaa dembi kaa soo gaaraa markaasuu sheegay sababtuna waxa ay tahay marka koowaadba waxa loo diidaayo waxay ahayd si qaldan dadku inay u fahmaan markii dambe oo cilmigii faafay dadka cilmigii ku raasiqay oo aysan si qaldan u fahmayn markaasuu dadkii u sheegay mucaad oo laga aamin noqday inay dadku si qaldan u fahmaan markaas danbuu sheegay xadiidkaas ibnu abi jamre sharaxiisa masale muhiimuu ku sheegay wuxuu idhi tawakulka ilaahay la tala saarto labu u qaybsamaa tawakul sharci ah iyo tawakul laqwi ah tawakul tala saarasho sharci ah iyo tala saarasho baadil ah midda sharciga waxay tahay uu yidhi qofka inuu ilaahay arintiisa u dhiibto taladiisa ilaahay u dhiibto ku kalsoonaado awooddiisa markuu ku bixiyo amarka alle qaadashadiisa iyo wuxuu alla reebay ka fogaanshadiisa kaasaa sharci ah dadaal wax kastoo alla ku amray samee wax alla kaa reebay ka har ilaahayna ku kalsoonow ilahay inuu ku naxariisna ilahay tala saaro tawakulka baatilkaahoo laaqigaa wuxuu yahay qofku inuu ka tago camalkii oo asagoo wax camala samayn uu yidhaha ilaahay un tala sax taas adduunyadana lagama ogola diintana lagama ogola adduunyada waxaa la rabaa qofku inuu shaqaysto xadiidka saxiix muslimka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ixris calaa maa yanfacuka wixii ku anfacaya ku dadaal shaqayso cibaadayso haddaad jiranta isdawee haddaad ilma rabto guurso adiga dadaal haddaad xoolo rabto shaqayso wastacin billaahi ilaahayna kaalma ka dalbo adiga dadaalkaaga ha isku hallayn walaa tacjisan caajislow ha noqon oo ha dhihin anugu shaqaysan maaye allan tala saarta ha isku dhihin markaad dadaasho macnaheedu maahan dadaalkaaga inaad wixii ku wada gaaray fa in asaabaka shay hadday wax ku asiibaan dhakhtar kastaad la xiriirtay waa raysadiid waad guursatay ilmo waa weyde waa shaqayday xoola waa weyde waa dadaashay laakiin wixaad u dadaalayda waa weyde falaa taqullow ha shallayn markaas hadhii haddaan saas yeeli laha waxba ii qabsoomi laha dhihin fa ina low taftaxu baaba shaydaan lowdu albaabka shaydaankay furtaan ee waxaad tidhahdaa qadara allaahu wamaa shaa facal ilaahay baa qadaray ilaahayna wuxuu doon u markaad adugu inta dadaasho sidaad rabto ay noqon weydo hashanlaayo hadhihin haddaan saas yeeli lahaa saas ma noqoteen hadhihin taas waa shaqo shaydaan ee waxaad tidhi allaa qadaray wuxuu alla doonaana hirgal saas saasaad leeda rawa albukhaariyu can abi hurayrata radia allaahu canh bukhaari wuxuu abu hurayre ka wariyey allah raadi ka noqdee anna rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi alkhaylu lialaaثatin saddex qofay u sugnaadeen macnaha dadka fardaha haysta farduhu waa miaal xoolaha kalena waa sidaasoo kale dadka fardaha haystaa saddex nuucay kale yihiin hiya fardihi ajru waa ajar lirajulin nin xaal u sugnaada ajarku qof ajar u keenaa fardaha uu haysto walirajulin wa hiya fardihi waa astur lirajulin nin xaal u sugnaaday wacalaa rajuli wahiya fardihi wisru waa dembi calaa rajulin nin korkiis xaalu dembigaasu ahaaday dadka farda haysta waa saddex gaadiidka kale iyo xoolaha kalena waa nuucaas qof ajaruu ka helaa qofna asaga adduunka ceebtiisaa ku asturan qofna dembiyuu ka helaa nabigu waa sharaxay sala allahu calayh wasalam faama aladii qofka lahu ajrun ajar u sugnaaday fa rajulu waa nin rabadahaa fardihii xidhay fii sabiililahi jihaad u xihay jihaadu u diyaariyey faadaala waa dheereeyey fii marjin meesha uu ku xidhay ow rawdatin ama beerta marjiga waa meel oo daaq leh dhul weyn oo daaq leh raafka ama meeshaas qoobka ama meesha lugta hore a xarig dheer looga xidhaa meesha lagu xidhaayo doog badanay leedahay marjiyaa la yidhahda hadday doog iyo biyo leedahana la yidhahda marka waa la dheeraarina xariggaasa lagu xidhaa uu daaqa uu daaqa waa socona meel fog u soo daaqa markuu tegi tego xariggaa soo dhufana markaa soo laabana marjigu marka waa meeshaas doog galay haddii ay doog iyo biyo isla leedahayna waa rawdo labadaba saasay kala yihiin kaliya wuxuu cuntadaas iyo waxaas u siinaa inuu ku jihaado ilaahay ku caabudo bis faama ladii kan lahu ajrun ajar uu sugnaaday farajulu waa nin raladaa fardii xihay fii sabiilah jidka ilaahay u xihay oo jihaad dartiis u xihay fa adala waa dheereeyey fii marjin daaq dhexdiis ow rawdatin beer famaa asaabad wax alla waxay fardahaasu asiibto fii diyalihaa dheeraarinta la dheeraariyey daalika ee kaas ah xariganta lugta looga xidhay xarig dheer xarigaas waa daaqayaan waa daaqayaan markuu fogaa tagan xariggaa dhufana ila xarigu xadu leeyahy marka diyalku waa xarigaas dheer waa dheeraarinta la dheeraariyey famaa shaygii asaabad farduu ay asiibto fii diyaliha dheeraarinteeda daalika oo kaas ah oo min almarji daaq ah aw rawdati beer ah kaanad waxay noqonaydaa ammaankintaasu low ninka xaalay u sugnaatay xasanaad ajaryaalay noqoneen wax alla wuxuu daaqaya ajarulkeeda geedaha uu cunayo iyo biyaha uu cabayo walow goor annahaa fardihii qadacad ay goydo diyalahaa dheeraarinta xarigii lagu dheeraariyey oo lugta looga xidhay u goosta kaasuu cararay walow qadacad fardihii hadday jarto oy goydo diyalahaa dheeraarinteedii fastanad ay booddo sharafan hal shood ow sharafayni ama laba shood sharafka waxaa la yidhaahdaa waa bootinta faraska marka uu boodo meesha uu bootinta ku gaaraa la ydhahdaa sharaf shawdku waa intaas macnaha waxaa la yidhi xadkiisu wuxuu jiraa waa intii qof ishu meeshay wax ka aragto wey ilku wareerta meesha ugu dambaydo ishu wax ka arki karto intaas wey ah, madda sawd qofka codkiisu meesha uu gaaro meeshaasaa waxaa la ydhahdaa sharaf ama shawd marka hadday boodo oo ay doodo sharafan hal shood ow sharafayna ama laba shood kaanad waxay noqoneen arwaafuha digada ay digooto intay boodayday wa aafaaruha raadyaalka cagaha meelahay dhigtay xasanaatin xasanaadkoo lahu ninka u sugnaaday intaas ay boodaydo meeshay cagta dhigto meeshay ku digooto kulli waa xasanaad walow goor annahaa fardihii marad ay marto binahri webi oo fasharibad minhu ay biyo ka cabto ama webi ama bal ama beel biyo yaalina iska marta iyadoo cararayda walam yurid asagu ma doonin an yasqiyaha inuu ka waraabiyo kaana daalika cabitaanku xasanaatinu noqonaa xasanaadka low ninka u sugnaado asaga xataa ma waraabin intay cararayday biyo cabto asagaa iskale waa loo qora bal fiiri niyada feecan qiimaheeda kaas waa ninka fardihiisu ajarka u yihiin ka labaad warajulu waa nin rabadahaa fardihii xidhay taqaniya deeqtoonaansho dadka aad ka deeqtoonaata yaadan dadka u baahan uu isleey oodan baryin dadka taqaniyan deeqtoonaasho iyo wa tacafufan dhowrsi oo uu ka dhowrsanayo can su-aali naas dadka inuu wax weydiisto wuxuusi yidhi dad yaadan wax weydiisana faraskaaga diyaarso faraska saas u haystaa walam yansa mana halmaamin xaqallaahi ilaahi xaqiisa fii riqaabihaa daatadeeda xaaluu ku sugan yahay walaa duhuurihaa dhabaryaalkeeda xaaluu ku sugan yahay xaqi ilaahayna ma halmaamin maxaa loola jeedaa xaqi ilaahay saddex qowlay ku fasireen culummadu qowlka jumhuurta walam yansa ma halmaamin xaqallaahi ilaahay xaqiisa fii riqaabihaa fardaha daatadooda xaaluu ku sugan yahay macnaha fardaha waa quudina ma dayacayo si fiican u quudina xoolaha ilaa aad milkido waa mas-uuliyada kaa saaran ilaahay xaqiisii waa inaad si fiican u daryeelto marka xaqii alle waa daryeelka waa cuntada iyo cabitaanka uu siina walaa duhuurihaa xaqa ilaahay oo dhabarkeedana waa inaadan saarin waxaysan qaadin kaas waa qowlka jumhuurta qowlka labaad culummada gobol ay mareen walam yansa waa inuusan halmaamin xaq allah ilaahay xaqiisa fii riqaabihaa fardaha daatadooda xaalu ku sugan yahay walaa duhuurihaa waxay tahay haddii looga baahdo qoor fardihii moogtahay faras qoorahuu leeyahay oo fardaha kale loo hayo rimiya qofaan asagu qoor lahayna yidhi faras isii ah, fardihiisa qof ay dhadig wada yihiin aa yidhi war faras isii sanadaan ii rimiyo fardaha waa inuu bixiyo duu diido xaqa alluu diid ah, maxay ka dhibeen cad laga goosan maahay moogta waynuusan u diidin walaa duhuurihaa xaqa ilaahay oo dhabarka saaran qof baaran arkay oo meel cidlaa yaalla uusan jidka uga tegin qof ay si uga cadda asagana markii loo baado waa inuu jihaadka ku aadaa faraska markii loo baado waa inuu jihaad ku aadaa qof meel dayacan yaalna waa inuusan ka tegin ee uu sii qaadan xaqii alleh waa qowlka labaad qowlka saddexaad waa qowlka xanafiya ku fasirto fardaha sekadoodii way leeyiin fardaha seka laga rabaa leeyiin qaban ayagaa ka jira fardanaa sake lagama rabo qowlkoodu waa iska daciif ee faras laguma laha sako haddii saxiixa uu leeyay fardaha sake laguma leh mar haddaysan ganacsi ahayn oo dhaqan laga rabo iyo in lagu shaqaysto faras sake laguma laha xanafiyo warkeed weeye qowlka saddexaad warajulun waa nin rabo daxiray haa fardaha taqaniyan deeqtoonaansho caninnaasi dadki inuu ka deeqtoonaado uu rabo wa tacafufan dhowrsi can mas'alati naasi uu ka dhowrsanaa walam yansa mana halmaamin xaq allah ilahi xaqiisa fii riqaabiha daatadeeda fardaha xaalu saar ku sugan yahay oo waxa weeyaan fardaha qoorta marka looga baahdo waa bixina walaa duhuuriha dhabarkeeda xaqa alloo ku sugan ma halmaamin asaga waa ku jihaada markii loo baahdo qofka meesha dayacan yaallo waddada iyo waa ka qaada fa hiya fardaha lidaalika qofkaas xaalu u sugnaaday sitru wa asru waa ku asturanye adduunka waa ku asturan yahay oo dadkii uga deeqtooma aakhirana cadaabku uga asturnaana oo ajaru ka hela kan saddexaad warajulu waa nin rabadaha fardaha xihay fakran faan daraaddiis iyo wa riyaaan istusus wuxuu isleeyahay fardo qaariyuu leeya ha lagu yidhahdo gaadiid qaariyuu haysta ha lagu yidhahdo isleeya warajulu waa nin rabadahaas xihay fardaha fakran faan daraaddiis wariyaaan istusus iyo waniwaaan collaytan liahli islaami ahluislaamka uu kula collaytama inuu muslimiinta ku dhibuu rabaa muslimiinta inuu kula collaytamuba u diyaarsado inuu dad muslima ku laayo uu u diyaarsado tignig ka badanoo beenuhu leeyihiin ma waxaad u malaynayna inay jihaad u diyaarsan yihiin ama diin alle in loogu gargaaro maya reer hebben in laysaga riicaa rabo ma waxaad u malaynaynaa yaraa tignica oo diin loo diyaariyey miyaad aragteen wax badan ma badno marka faan iyo intaasoo hubahan leeyahay iyo xusulka hebena gelin iyo muslim aad ku halaagti muslim aad ku halaagti waa halaagtaas adaa ku halaagsana adaa ku halaagsan waa middaas midda eerka warajulu nin raba daaxiray fakran faan iyo wariyaan istusus iyo waniwaaan collaytan liahli islaami lagula collaytamaa fa hiya fardahaasu wisru waa dembi dembigoo calaa daalika ninkaas korkiisa saaran wa su-ila rasuulullah rasuulka alla la weydiiyey sala allahu calayh wasalam can ilxumuri dameeraha waxaa la yidhi fardii waa noo sharaxdaye dameerahana nooga war dameeraha war naga sii fa qaala wuxuu yidhi maa unsila laguma soo dejin calaya korkayga fiihaa dameeraha ilaa haadihi alaayatu aayaddan maahane aayaddan aljaamicatu oo macaanida badan kulminayda alfaadatu oo ayadoo kale aan qur-aanka lagu arag fiiriya nabiga sala allahu alay slm markuu mas'alo sheega ilaaha u soo waxyooday hadda fiiri fardahan uu sidaan u qaybina allah sida ugu soo sheegay hawadiisa ka sheegi may fardihii marka la weydiiyey wixii waxyiga ahaa oo naska aha ayuu u sheegaan laakiin dameerihii markii la weydiiyey wuxuu yidhi aayad guud oo ay soo gelayaanaa jirta laakiin si gaara daliil gaara la igama waxyoodo laakiin waxaa jira daliil guud ay soo gelayaan oo caam waa aayaddan axkaamta badan jamcinayda ayadoo kalena aysan qur-aankaba ku jirin waa maxa waa aayaddan faman yacmal qofkii sameeya midqaala daratin dhuuracase qadar la eg khayran oo khayr ah yarahu kayrkaas aakhiro wuu arkaa waman yacmal qofkii sameeya midqaala daratin dhuuracase qadar la eg sharan oo shar ah yarahu waa arkaa shara min jihati shar macnaheeda waa maxe dameerka haddaad kayr ku samaydana waa arkay ajaradkeede haddaad shar ku samaydana waa arkay wey saas ugu dariishaan nabigu salى اllahu alيه waslm wallahu subxaanaه wa taعaalى aclam slى اllah وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed